intii wacan u wanaagsan dhegaystayaal meelod aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan kulmiya goortaan gacalka maqlaayow galab wanaagsan digin ku nooloog gebi ahaantiin galab wanaagsangudahiyo dibadaha gudahan dadka anaagi digin gebi ahaantiin galab wanaagsan waa tahay mar kale galab wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhageysataan kaalimaha sugaanta haddii ay ahaa lahaayeen kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe kelikeligii lamaanaha sidoo kale sheekadii xiisaha lahayd ee xurmadaran iyo xariir dumar galabta waa talaado waa xubinteenii noo sheekee sheekooyinka noo soo dirtaan ayaan halkaan idinkaga aqrin doonaa wadajir barnaamijka galabta waxaa idinla socodsiinaya shucaab maxamed daahir iyo deeqa maxamuud maxamed waxaa farsameynaya cabdirasaaqi soo dhawaada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 waaya saaxiibadana dhegeysanaya sharafta leh iyo farsamada cabdirasaaq oo ku jira waxaan leenahay galab qurux badan galabtu waa talaado noo sheekee kuley sheekooyin badan haysaa aada iyo aad saaxiibada sheekooyin aada tiro badan noo soo direen mm. intii aana ka gaarno intii kusoo gaartee ha waanu akrin doona <laughs> sidoo kale dhankeyga <laughs> eh. intii aniga ka gaaro aada iyo aad inta akri karo waa hayaana dhankeyga soo maahan mm. waayahay eh, barnaamijka intaanaan u gudagelin alaaba waxaa lagu daafuraa mid ka mida ah kaalimaha sugaanta ah, ma aniga ii deynaysaa mise adiga adiga maaadiga mise aa qaata adiga qaado ha sax waa ilaa yaraanteed waa la ii dey jiray <laughs> waayahay eh, deeqay waxaan ku daafurinaya mid kamida ah kaalmaha sugaantooda ku luuqeeyo cumar dhuule waana heeskii ha igeynin aakhiro waaya dhegeysa bool Thank you. waxay laboodi حدين adooniga adkaysan ayaan ley alla eh. waxbaa ka dhacahaye abris muxuu yiri asta ah. aflibax inaan gala adba waad ogsoontihi ha isiin abese iyo erey kaloo badan ayaa kamid ahaa aad iyo aad waayahay waa dookaaga eh, naaxiyadii ereyda ugu luuqeynaysaa cajiiba aad iyo aadyaa ah, ku luuqeynaya farsameqaankaa sidaa leh cumar duule ayaa ku luuqeynaya heeska makaalinkaa sugaaneed roga barnaamijka ayuuna inoo ahaa aad iyo aad eh, deeqay galabta waa talaado mhm. talaadana waa isku ogtahay waa xubinteena inoo sheekey ha mar hadii noo sheekey ladhahana ha sheekooyin badan saaxiibada waan u heynaa waan u akhrin doonaa balse stuudiyaha waxaa goor dhow ee eh, eh. nagu soo galay zakariya maxamed salaad <laughs> <laughs> zakariya hmm. galab wanaagsan soo dhowo galab too galab faylan aa leedahay maxaa ka fahamtay <laughs> galab wanaagsan wanaagsan hore wataa ninka wax maaska qudaysiin macnaha qodiin maa si kale malame galab wanaagsan aad ilaahay dhammaan ad idinka iyo dhegeystayaasha iyo farsamada mm-hmm. farsamada weydoo soo mareysa cabdirasaaq <laughs> caddaa galabta farsamada ku jira aybka aada salaama Eh, galo wanaagsan aan leeyahay dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibada ku xiran hoos wuxuu ka leeyahay cadaan meesha u taal <laughs> cadiya ninkan <laughs> intaan arkin loo sheegisin sikiyo bal eh, galabta waa talaada hay galabta inay talaado tahay macda cidaan ogeyn ma <laughs> jirto walaan waa oga intaan ogeyn hurda allah soo aruuriyaan leedahay allah soo aruuriyaan leedahay aad iyo aad eh. galabta talaadada inta badan sheekooyin iyo oo sheekeeya Mhm. barnaamijku yahay marka hal sheeko noogu dhufo marka sheeko mhm. eh, tii ayada ahaydna ha sheegin horta anin sheekooyin badan inta badan waxyaaba dhacdooyinka dadku ah. ku badan yihiin mhm. bulshada iyo marka laga hadlayaba soomaalida iyo ah. adduun kalaba ah. sheekooyin la yaab laa ka dhacaa inta badan marka kuwo badanna waa hayaa kuwamaalin hore dhacda tii maalin hore dhacda mm. taas maalinka talaadada dambaan udhigana oo dheerta <laughs> saacad iyo baraysoadaa gaar lagugu sheega miya taas maalin hore dhacda ah. hal saac ay ah. barow i dhegeysanaya barnaamijkan ahaa malan hal saac ka yar inuu yahay marka sheeka hal saac ee dheeraad lagu dhegeysto meesha umeed <laughs> marka sheekooyinkuna waa iska badan yihiin mm. ana inta badan waxaa ururiyaa waxyaaba dhacdooyinka adduunka dhaca maya ani filimaan ma ururiya <laughs> waxyaaba qisooyinka la yaabka leh qosol laga yaaba in sida sheekada u wado ama dhacdada u akrinaysid Eh, majaladaha adduunka inta badan ay qorqoraan waxyaabo mm. waxaa jira eh, dadka laga dhex sameeyo ah. mm-hmm. marka bulshada marka waxa ka dhex sameyso ama mm. adi ahaana wax soo alifto mm-hmm. waxaa laga yaabaa qofka akhreystaha ama dhegeystaha inuu wax ku qosla ama wax ka cajibi geliya u ka dhexino ajiib farsimataanka ah. xataa wuxuu leeyahay sheekada waa igu socotaa mm-hmm. <laughs> sheekada wuu bilaabay bilaashheekada wuu bilaabay baa director waay hadda sheeko filan la sameyn rabo dadka sheekeynaya qisa dhacday iyo eh, qaabka u dhacday iyo director dhammaystiran waaye zakariya aniga ah. aaminsanahay horta waxaan ka cudur daaranaya dhegeystayaasha been loo <laughs> sheego baa ma sheegeyno ya wareerisadiisa u xiranta waa soo maya de in wereeriso la isku xiro banaanka la isku ogaa maya maya wereeriso kuguma xireen de shacaba xira anma xira shacab celihe warkaa ku dhan <laughs> haaha lagu ceshado meeshaada ku eko dhegeystayaashana binaw sheegin mm. anaba haddii kale waa fashilana wixii oo been ah waxaan leenahay waxaas been mm. waa waa kasoo ah. kulan war saxaafadeed soo ah. saarnana mm, wax beena ah ma sheegayno wuxuu leeyahay sikri galabtaasoo lugooy ya horta dar allaa usoo galay mm. saaxiibadan eh, idinka horta qofki idiin soo galaaba horta idinka gardan <laughs> kuwo kale hadduu soo galo waxaa codsanaa in lasoo qabtaymarka <laughs> mm. kuwa iska socda ilahay horta ha oo mm. shaqaalaha ka mid ah anaa hay bedelo boosi marka staashan waxuu sheegaa qofkii meesha soo gala mm-hmm. labadan usoo gala ma ka baxsanaayo marka dar allaada uga baxsanaynba mm. marka waxaan leeyahay eh, waaba laigu dhege mm-hmm. wixii laigaga dhegi waa inaan sameey aad bilaabin kahor waa in mm-hmm. ducaaska akrisanaa si qof kale usoo galo <laughs> okay waa ku sugeynaa meeshaasi fadhi waaya inaa isugtiina laba albaab ma leeda meesha <laughs> <laughs> cabdirasaaq laakiin ma ogola albaabkiisa waa xirtaa ka bashalaad ninkiina waa xarateen waa laga baxa male sukuuradka ugu daro <laughs> eh, eh, eh, sakari mm, waa usoo laabanaynaa ah. galabta saaxiibada waa inuu hal sheeke kaga sheekeeyaa ah. ama ha ahaato mid warqad dheer ah. ugu qoran tahay sheekada ma mid aniga igu dhacdaa mid rabta ha noqoto wax le inaan qosol badan soo jiidanaya sheeko waxaa jirta eh, ama qosol ha ahaato ama yay ahaanin ama mid dhacda ha ahaato ama mid aan qisayana igu dhacda ha ahaato mm-hmm. Mm-hmm waxaa laga yaabaa shee sheeka wax aniga ugu dhacay oo ku mm-hmm. saabsan inaanan aniga qosol u arkin laakiin eh, eh, eh, saaxiibo kale ay qosol u arkaan laakiin aniga dhacdo la yaab le igu noqon karta aad iyo aad ah, way dhici kartaa marka ah, waxyaabo badan waa iska jira aniga laftiga waa ku qoslo mm-hmm. wax badan oo aan ku qoslino hal mar hadda qosl marka hal mar qosl hadda <laughs> Allah waa qosl aniga qosl iska joogaa zakariyo hadalkaagan hadda kusoo xasuustay oo ah wax adiga si kale ama layaab kula ah ama yani qosol aan kula ahayn mm. laakiin qof kale qosol ku noqonayso mm. oo adiga kugu dhacay ah. tusaale hadda haddii aad inta turanturooto aad kuftoo kale mm. dadku way kugu qoslayaan ah. ma aha inay ku necab yihiin <laughs> horta berigaan yaraa baashawaa <laughs> boodma lagu dhihi jirna halka midaan hadda halka midaan ku qoslana waxay tahay mhm. hal midaan ku qoslaa marka arko ama qof ka sheekeynaya mm-hmm. ama qof barahiisa bulshada kusoo qoraa mm-hmm. ama qof tusaale usoo qaadanayo mm-hmm. markaan yarna ama caruurtana badanaa waxaa la dhahaa dadka seexda oo maalintii markay qadeeyaan oo kale seexda habeenkii oo kale waqti hore seexda eh, laakiin hadda duni waxaan joognaa eh, anaga marka hadda tusaale aan iska soo qaada aniga markii hore waxaan iska ahaa reere banooni baroniyaa aada u jeclaa ama mm. kubadda mm-hmm. aada u jeclaa duhur galab habeen haddiiba jaanis yaraan helo mm-hmm. ama hooye ama faamiliga aan ka dhexhelo mm-hmm. waa ka dhuuman jiray <laughs> guriga markaa gadaashiisi iyo meelahaasaan ku cuudamarkaa inta dhala isarto xitaa ama quraarad gashay tiradaas ka badantaa marka haddana iska dhaafin la dhaho seexee waxaan dhahaa marmarka qaar mm. anoo shaqo ku jiraa arkaa xitaa marmarka qaar anoo kursiga ku hurtay mm-hmm markaa soo kocaan kabacdi xasuustaa waagaas marka waa isku qoslaaana na waagaas wax lagu dhihi jiray ah. seexee ah. hadda <laughs> hadda maxaa dantaada hadda garatay hadda waa weynaata sooma waa marka ha waxyaaba marka ah, mararka qaar mararka qaar kale mararka qaar kale iska seexee xiliyada qaarna ma rabta habeenka kale sideed saac todoba saac gaara habeenkii maba seexan horta adduunku isbedelay mhm. tiknoloji ahaan soomaali ahaan markaan ka hadlay Eh, waxaa la dhahaa soomaalidu waa dadka ugu badan ee habeenkii social media ama technolojiyadan casriga ah, ah. waktiga ugu badan ku qaata taas ma cadayn karaa waayahay sheekooyinkafarka koley taas waa <laughs> dadkaasaan ka mid ahay looga digaaywaayahay dhegeystahan waxaa la yidhaahdaa amaal waxay joogtaa degmada boondheere waxay tiri waa sheeko aada u qosol badan sheekadan nin la sheegay inuu xoogaa e, xoogaa madaxa looga yiri maaragta mhm. iska ahaa marka ninkan askari buu ahaayay tiri kadib magaalada lagu soo rogay bandow waxaana askarigii e, loo sheegay ama lagu yiri mhm. qofkii aad aragto oo labayo tobanka habeennimo socda waa in la garaaca bandowa jirsoma dad soo bixi kara malahan labayo tobanka hadii la gaaro mhm. guryaha la galo hala seexo marka askarigii ayaa nin ay isyaqaaneen arkay isagoo hmm. socda shan saac iyo afartan iyo shan waa lix hmm. saac habeennimo oo dhiman rubi ama koo iyo tobankii afartan iyo shan ay ahayd oo daqiiqadaa dhiman xilligii rubiyaa hmm. dhinaa kadib wuu garaacay ciidankii ayaa kusoo kala orday waxa ayna dhaheen maxaad eh, u garaacday ninka wuxuu yidhi ninkan gurigiisa ayaan aqaanaa huu yidhi kuma tegi karo shan iyo toban daqiiqo <laughs> <laughs> marka sidaasay usha <laughs> <laughs> ugu dhaca haddii lafasaxada muqdowgaasaan kusoo xasuustee anaa bay igu dhacday adee natarka aniga lafteyga waxaana igu dhacday si kale ma ahayne mm. waxaa jiray corona mm. xilligaas oo magaalada wadanka ka dilaacay mm. xilliyadii corona oo aadka ugu badnaa wadanka oo uu cusbaa u ahaa marka waa tii sidaa caadiyana magaalada eh, xilliga habeenka bandul mm-hmm. saaray bandul lasoo saaray xilliyada habeenkii ah sidoo kalena waxaa jiray xiliyo gaar oo bandow gaara ah lasoo rogay mm-hmm. oo laamaha ammaanka se mm-hmm. ammaanka u xaqiijiyaan mm-hmm. marka soomaalida waa markii ugu horeysay oo la shaaciyo xili bandow ah. magaalada in lagu soo ridi doono maqribkii ilaa iyo subaxii marka anigoo aniga shaqo kasoo baxay oo habeenkii marka maantoo kalea lagu dhawaaqay wuxuu dhaqan gelaya mm. ah. ciidamada waa la diyaariyey haraa loosii diyaariyey marka dee ma u baran <laughs> markaa mm, soo baxay waxaa loo madax banaaneeyey shaqaalaha dowladda iyo warbaahinta in ay socon karaan ilaa iyo afar saac meelahaas mm-hmm. ay socon karaan maadaama ay shaqooyinkaasoo kala baxaan sidoo kale warbaahintu waa xog waa dad inta badan bulshadu adeegaya mm-hmm marka waxaa laga yaabaa in eh, qof wariye uu meel ka yimaado ama munaasabada ha ka yimaado ama meel kale ha ka yimaado ama isagoo war doonaya kale ha ahaato mm-hmm. marka aniga anoo shaqadeeda goobtayda shaqada kasoo baxay mm-hmm. oo laamiga iska soo maraaya mm-hmm. mm. ah, waxaa dhacday eh, in laamigii ciidankii ay joogaan caamid ah, wuxuu igu yii waraa wadada nooga leeho laamigaa maray markaasa xandhaa wadadasa uga laaxana luuqan mugdigaa <laughs> aba ka baqee ma maraay xaggaa adiga markaas eh, jawiga mala socotaa inuu bandow jiro bandow inuu jiro waa ogahay laakiin eh, ma la socdi in wixii isla caawa dhadagale <laughs> marka aniga anaa isla yaaban oo dhahay wadadii alla maroyaa iyo hal hal qofaa maraay marka mhm. halka qofee maraayana waa qof xaafadii degan mhm. laakiin anaa degmo kalaa ka imaanaya degmo kalaa usoo tallaabi rabaa mhm way igu adkaatee marka marka waxyaaba cajab cajabgeliya aada ula yaaba waxaa ka mid ah mm-hmm. markaan gurigii imaaday mm-hmm. faamiligii iyo reerihii iyo dhammaan dadkii dhan oo laamiga fadhiyaa u imaaday meesha mm-hmm. laamiga dhexdankiisa maxaa dhacaandhaa markaas <laughs> aldhaa bandowgaa la baroobay <laughs> aad <laughs> markaasa waa la ya waxaan dhahay se bantaga u baroobeynayso markaasa waxaa dhahay bantagu siduu u egyahay hmm. aan baroobeyn laamigaa <laughs> way dhici jirta habeenadii in ciyaaladaddad ah, dhan oo oh, xaafadda ka tirsan laamiga iska fariisteen anaa gurigaa iska galay waa iska soo lalabistay laamigaa iska dhex fariista bandowgii la baroobeyn way qaybteedaan ka gala waayahay saaxiibayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka galab wanaagsan qaybihiisii dhexe ayaan maraynaa hadahan oo kale waxaad dhegeysan jirteen sheekadii xiisaa lahayd ee xurmad daran iyo xariir dumar balse waxaan ka horeysiinaynaa qadar adeega bulshada dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii saddex iyo labaatanaad ee sheekadeennii xurmo daran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble kusii hadlayaiska seexda aniga waa casheena waa seexanaya oo waagasamaad ilaah noo baryo ilahay waagasamaad noo baryo waa kaas alxamdulilah ilmahayga wiilkayga saabir wiilkayga saabiran walaxaa ka soo socda walaalkiis weynaa weli guursan oo inta soo tagan hadduu asiga farxaddii lala qaybsamagana waa kan ana waaba keensaa u taaganya ilaahaya kaasoo arushadha adigana wax ka fiican allah kuu soo dhiibadha ilaahay farxadda qoyska noo siyaadiyo yaa ilaahayu iga al ilmahayga walaahi aadaa u faraxsan aniga naftirkayga caawa hurdamaba iga soo dhacaysa laakin waan ku khasbanaana inaan seexdo saabirow abu horta eh, jaajirkeymaa soo qaatay maxaa waa taleefonka biis ku tahay ah, ah, ah. saddex maada ugu horeysa imtixaanka waa abuuya kuu soo diray yaa kalehe sabriina ha ni hor sabriintan oo kuu soo diraysa qist ninka oo macalinka ma aroosin maxay tahay hooshoos ma isku aroosaysaani waa ogtaha moogtaah imtixaankiia soo dhowaan dham waayo su-aala ku weydiinaa naagtaas ma ku tashan kartaa ma hubtaa horen ah, waa ku kalsoonaan ku dhasaa beriin nafteeda intaa ku kalsoonahay inka badan ku kalsoonaa horta fiirde adig ma fahmays miyaa macallinkan waayo ugu soo diraayo maxaa lahay wuushukahansadaa ayada waa xasuus isla ognaya annaga Ah, maalinkaatiibasaga xataa waa ii baasay banniga oo iligana midada kale qorshaha dhanba anaa badejiyaba inuu shukaansato musiibka dhanaa ka dambeeyba jeceelka waxaa dantayna ku jirtay ani automaata kale maalinta oo natiijada soo dejiyo maalinta ku xigtooba aroos oo yaabo maalinta ku xigto aroos aroos ah. abuu nasuna toban bir xitaa war xataa tobankaas maalmood xataa qolkeygan ku nasaxa saaxib <laughs> fiiri hadda dhibkaas iga dhaaf kuu dheh hmm. hadda naagtan sabriil dhahayo imtixaanka ah, saddex maadad waa haysataa shanta maadoo dhimana lix baa moo lixa dhimano lixda diyaar waa way keen diyaar waa habeen dambe waa iga haysataa waayahay macalinkana maaragta macalinka alfadeexa ceebeha saab si looga reeba alramugta waaba la ceebeenaa naagta aad aragtay aa mugtaadi ila shaqeey bala shaqeey suuqaan gelayna macalinka noo qashdhiibi jiray macnaha inuu qash dhiibi jiray waa ku direenanatiijo marka lasoo dejiyhadda adii kale waa nababaaskaheanta natiija lasoo dejiyo dhac sahelaynaa marka screenshotis waa la qaybinayno waa qaybinaynaa ha saa marka waa baqaaraya waa kan yirjibaa mugta ha iyada ammaan for fight for fight oo ku qaadane waa ku qaadan adig fiiri aqligan bad maaragt meel xun noo kaaridaa ka cabsanaa maya nigrida ani macalinkaas horta xarashaab wahay maalinta subanaankun lagu cediyay mogido maalintaas unac horta ninkaas in meel ku tuurdhulkina la gooyale maahane waxaa kaala yaaba makasiisaa maalintii oo oraxada ku qalanle ilaadima iloona intaa kula hadla waraa intaa kula hadla xitaa dulqaad sameyno walaashaa miyuan way kusoo waceysaa eh, sug dheh abuu ma jeceshaa ma jeceshaa mise dhehed way ka jeceshaa wallahi dheh ma jeceshaa walbo aniga horta danteeda koow waxaa jeclaa imtixaankaalabo ayada haddii xataa waay xataa maxay quseen maba jeclid bandhahaa ujeedaa kow imtixaanka labo imtixaanka saddex imtixaanka kadib la iyada waay afraad waay <laughs> kaalinta afraad ku jirtaa kuley anaga shaqo makuliin koo dheh eh. macalinkaasna iska daa xataa biri xataa macalinka xataa anaa farka aga haye waa iska daa waxbaa isku been saaxib habeen wanaagsan xataa waxaa leedahay finaalka iskuulka waxaa kaalinta koowaad ku jirtaa ku dhahay xataa inaan lagu baarinaa ballan qaadaan Ah, bis abo intaa aad ii joogto horta waxaa iga halaabaa majiro marka naagtan shukaanso waayo kunaayab ka tacaankeena ku jiro mustaqbalkeena ku jiro mustaqbalkeena ku jiro laba ah. mustaqbal aan uga jiro saabirin horta ko ayada imtixaanka iyo ayada iyo carruurta ayadada wahayd waa sugaynaa haddii idaa weyna xitaa xanoo kale imtixaan ah, mustaqbal kale naag kala imaanaysa aye abo aye hee jaajirkii waa kaa sii qaatee iska wakti farxad badan laakiin waxaa yeela maya horta warka waa dheer maqaaxidaan aada shaqo dhan maqaaxidaan ka ballaabaa sababtuna waxay tahay mataqaanaa dee waxama maqaaxid waxaa ii saaranba de qofkiiaan adduunyada ka doortay marwadayda aan ka dhigan rabo xaaskay caruurtayda hooy maxaan daldala ayaa saaran marka waxaa ninkaas oo tagaa lacagta u turaa kadib war aawe cabdalla jooga maqaaxidan annagaa joogna maxaa duha maxaa ahaa yaa waran laa ilaaha illalla kaba sii fiicanba maamulihii dhan aa fadhayo warii waran maalmaha waa lagu waayey xaggeed ka dhacday war haydhaniyo meelna maana ka dhicina laakiin adduunye un baan ninba meel ayaan daba ordaynay eh, niyow bal balshaha iyo wax saaxiibo macne warka yarow warka yarow koobshaha keen usoo dhig ninkan horta buuggii eh, soo qaba waayo carabtu waxay tiraahdaa xaasibu qabla an tuxaasib intaan lagu xisaabanin ka hor adugu isxisaabi haa marka haa bishii baa dhammaatay moog tahay waxan waa maqaaxid oo haddee waa lacaqi oo qarash iyo waxbaa baxaya moog tahay marka buuggii bal horta eh, bishan wixii ah, dee gabadhii iyo eh, lacagteedii bal aan fiirinoo buuggii bal wixii soo baxa bal aan xisaabino maanta ah, ah, magacaagiiso macalixasan mahayn macalixasan macalixasan yaa aawa ah, ka ah wax badanba maaha dee waaba kontone eh qoladan xala dejiya mad ku jirto abniu lacag <laughs> jecleydaa saaxiibo haye waayahay lacag jecleed ma jirta laakiin waxanba wax weynba ma hadda wax yar waa konton ama konton dollar baad maadi laakiin tribkan waa caadi waa waa waa caadi kolley horta aniga ama konton ama boqol ama boqolaal dollar haddii la isticmaalo xitaa waxaas waxa weeye waa wax ka weyn ayaa meesha yaalla marka waa haddan bixinaya lacagtu waayahay hadda wax kale may jiraan soo konta kanun ma aha waayahay waayahay bal fiiri waa soo tuuraya bawankaa hayaaba aad iyo aad hadda waxba ligu ma lahan ah. oo markaa buugga meenka axla mise sidiisii kugu soconaya waa ka makaa xiraa kulaa shafeeri ha xirine horta iyadu mar allaala markay timaado wax allaale waxay ku weydiisato oo maqaaxidan yaallo ha la siiyo dii aan maqaaxid yaalin bannaanka ha looga doono waa kow iyadoo qure maaha waxaa la yidhi ninka sharaf adiga kugu leh ama adiga ku eegiin eygiin ixtiraamba kugu leeyahay wax allaale wax iyada la socdana ha la xushmeeyo waxay doonaan ha la siiyo warkayguma fahanti oo aygansegsa waa maxay may waxaan ka wadaa yani qofka aad jeceshahay qof kala socda isaguna ma ah, qofka adiga aad qiimaynaysaa ama aad jeceshahay qofka uu la socdaa ah. isaguna qiimu qiimaa kuga leeyahay baa la socda maa aygana siiya <laughs> war maya maya maya sidaa maahee eh. waa sidaan kuu sheegay kowdhe eh, gabadhaasi inta la socota ah. allaale waxaydo haddii xitaa maqaaxidan laga waayoanaanka ha looga doono animadana u sheegaya haa eh. mid kale gabadhaasu looma ogola meel gabadhuniyo waxaa eg meel yaroo v i b ahoo aad u qurux badan oo e, maqaaxidan maqaaxidha laga sameeyo marka waxaa waaye saaxiib gabadha marka ay timaado ha fariisin meelahan kale iyadii inta la socota meelahan dadku kale ma aha meel yaroo qabow badan oo raaxo leh oo ninkan waa waalay war halka muuse maraqo looga daray baan uga halkaas ha inoo joogto qaybtii saddex iyo labaatanaad dee sheekadeenna xurmo daran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doono qaybta xigta nabadgelyo waayahay saaxiibayaal aan halkaasi kaga gudubno sheekada xiisaa lahayd ee xurmo daran iyo xariir dumar oo qeyb aada u xiiso badan maraysay galabba galabta ka dambeysana waa ay ka xiiso badan tahay shucaybo sheekada aada iyo aad deeqaay bal mhm. inta markaan kaalin sugaanad aadan mhm. mid kamid a ah sheekooyinka saaxiibada mhm. soo direen ayaan soo qabanayaaye cabdinuur aan iraahda axmed nuur maxamed Mm-hmm. Eh, qof kusoo gala aaladaha baraha bulshada mm-hmm. ayaa waxa uu soo qoray sheeka sheeko aada u cajiib cajiiba mm-hmm. eh, waxa uu yihi oday reer miy ah ayaa magaalo marti u noqday ama u hoyday markaas ayaa saxan yar cunto loogu keenay isla markaana waxaa lagu yiri adeer bisinka cuntada u qabo iyuuna shaydaankula cunine ah. markaas ayuu odaygii ku jawaabay eh, iska daaya ha ila cunee waxaan shaydaan ku kala dhimano meesha kuma jiraan <laughs> ah, wuxuu u bartay xeero ama weyl weyn wax lagu shubo weyl yaraa loogu keeniska daaywaxaa <laughs> shaydaan ku kala dhimano waa sheeko aada u qosol badan ah. <laughs> eh, sheekooyinka aad aada uga qosol badan mm-hmm. yihiin dhegeystahaas aad buu nooga qosliyay waa mahadsan yahay mm-hmm. haddaa mid kale sii raaciyo mm-hmm. eh, dhegeysta waxa uu soo qoray mid kamid a ah sheekooyinka aadka u xiisaha badnaa ee juxa oo ah nin eh, inta badan maada aadka markaas eh, ugu badan dadka inta badan laga soo xigto sheekooyinka cajiibka ana kamid ah mid kamid a ah sheekooyinkai soo qaatay waxa uu yiri juxa oo ahaa nin dadka ka qosliya ayaa maalin maalmaha kamida ah. waxaa looga yeeray sab Mm-hmm. ama eh, meelaha waxawaaye ay ka jirto mm-hmm. gameka adag mm-hmm. <laughs> waxaa loo yaqaan marka eh, markii uu guriga eh, usii dhawaaday ayaa waxa uu arkay ilmo irida taagan ilmo yaroo irid taagan oo safka jiro arka waxaa hadda ag marta ilmahan xoogaha ama culayska ka yimaadaa marka waxa ugu mm-hmm. fikiray siduu ilmahan uu u kala diri lahaa mm-hmm. meesha taagan mm-hmm. kadibna isaga u xaro lahaa markaas ayuu inta isugu yeeray wuxuu yiri ma ogidin miyaa in gurigaas afaraad laba halaad lagu qalay guriga afraad kan maana kan kale ka kuxika afraad in laba halaad lagu qala ma ogidin miyaa oo been eh marka ha marka been uu sheegaya ilmihii isla markii hore ka carareen waxay abaareen gurigii uu markaas u sheegay in ay wax ka jiraan mm-hmm. markaas ayuu juuxa naftirkiisa hadalkii uu sheego run u qaato kadaba carasna <laughs> asaga le beenta soo sheegay ah. asaga le hadana maarata rumaystay gurigaas kalaasab ka jirtaa soo kan u galo asagii ah. eh, ah, waxaa dhacda marka inuu isdho warkii sheegta amuu run yahay ayagii haddana kadaba cararay waayahay mm. <laughs> waa sheeka iyana aada u qosol badan sheekooyinka galabta way badan yihiin saaxiibada noo soo direen mm-hmm. sheekaba eh, sheekay keentaaye aad iyo aad dhankaa soo maaha mm waayahay aniga laftirkeeda sheeka igu soo dhacday mm-hmm. sheekadan waa laakiin qiso dhab ah waa sheekadan mm-hmm. qisadhaba ah? aada iyo aad mm-hmm. hadda ka hor wiil oo waxaa jiray maxay aheedo gabdhaha iskuulka la dhigto waa arday adiga marka wiilkan waxaa ku dhacay waxa layihahdo dooq wareer dooq wareer aada iyo aad gabadh walbuu arka wuu jeclaanaya dhibaatada jirta waxay tahay gabadhuu jeclaado jacaylkiisa uma sheeganayo haddii uu nin kale oo la taagan uu ku arkan wuu maseeraya eh, waxaa dhacday siduu saas u ahaa markii dambe gabar uu aad u jeclaaday baa wuxuu ku arkaa wiilasha kale markay la istaagaya asagoo ka maseeraya guriga markuu imaado iscanaantaa maxaa aniga ciqaabtaan igu dhacay qofkan waxa aniga aan u qabo uma sheegin mm-hmm. saasu tahay eh, waa ka gubanaya iyadoo lala taaganya markuu arko mm-hmm. markii dambe wuxuu go-aan ku gaaray inuu gabadhii jacaylkii u sheegto wuu u sheegtay waa lasoo dhaweeyey waa mm-hmm. isfahmeen adiga wadahadal iyo waqti dheer kadib maaragtaahi mm-hmm. iyagoo xiriirkooda meel fiican u maraya mm-hmm. iskuulkii dhammaaday bes waa la kala tegay iskuulka hadduu dhamaado ardada qaar waa jaamacaday galaayaan qaar shaqooyin kale qaar waa dhoofaayeen qaar waa la kala noqona moogtaha marka wiilkan shaqooyin uu iska bilowday wuxuu noqday darawal oo ka shaqeeya magaalada markaas u joogay iyo magaalooyin kale uga dhowahaa gabadhiina jaamacada iska gashay waa la iswaayaaday muddo afar sano kadiba ah ay ah. maalin dib u kulmi doonaan waxaana laysku arkay eh, meel boosteejaho baabuurta laga raro gaarig isagoo raraay maxaa dhici doona mm. dadka dhantaas isweydiinaya adiga hadda maxaas leedahay marka ugu horeysa <laughs> <laughs> ah, dad intaasoo sano kala maqnaaye mm oo ma aragtaaye dad xiriirka dhexeeyo isjecel ahaay oo waayuhu kala geeyey mm-hmm. marka war si kadisan isku arka meel eh, maxay booseejo ah maxaas mm-hmm. leedaha waa dhacay <laughs> kolley eh, wax aada u qosol badan waxa dhici lahaa maxay mm-hmm. tahay isleedaha waayahay eh, sheekadaas saaxiibada mar kale ayaan u dhammaystiri doonaa galabta intaasaa inoo joogtaan leeyahay kaalimaha sugaanta aan kusoo yaranasanayna intaan eh, aadin kaalinka sugaaneyd ee uu ku luuqeynayo intaan kaalimaha sugaanta aadin sheeko mm. maa noo soo qabanaysaa bal dhankaaga sheekooyinka mm. aniga xaggiiga kusii soconaya mm. <laughs> saaxiibada waxay leeyihiin sheekada hadda ay noo waday deeqamay noo sii dhamaystirto dad badanaa dhigta usii taagaaya <laughs> oo adiga aa ka mid tahay <laughs> bal noo dhamaystir qof walba hadda wuxuu isweydiinaya waxay tahay eh, meeshaas markii laysku arkay dee laba qofood oo wax ka dhexeeyo intaasoo sano kala maqnaa hmm. marka is arkaan waxay dhici lahaa qof walba wuu dareemi karaa sooma hmm, hmm. marka inaaniga si <laughs> inaa sii dhamaystiro sheeko aada badanaa meesha ka dhacday marka <laughs> qosol xiiso iyadoo laysku hamuun qabo intaasoo sano lakala maqnaay dhankayga qof ayaa waxa uu soo qoray mid kamid a ah sheekooyinka ee eh, qaaradda afrika laga diiwaangeliyay ee aad u qosolka badan waxa uu yiri dalalka ee eh, faqiirka ahi waa kuwa ay ugu dhaadheer yihiin heesahooda qaranka mhm. waayo waxay ku sharaxayaan dhibaatooyinka haysta ah sagaal daqiiqo mararka qaar shan iyo toban daqiiq iska gaari oh, iska gaari waxaa lagu sharaxa marka <laughs> eh, abaaro jiro waxyaaba la midayo <laughs> marka waxay ka mid taha marka eh, waxyaabaha aadka markaas eh, marka u dhaca inta badan mm-hmm. africa marka laga diiwaangeliyey ama sheekadaasi ka dhacday aada iyo aad mm. xigmado kale waxaa jiro qosol badan oo laga walow hadda aan galabta xasuusan laakiin waxaa mm. jiro xikmado aada u qosol badan oo ay leeyihiin africa laga sameeyey mm. <laughs> Eh, sheeko kale oo qof maxamed axmed liira soo qoray ayaa waxaa leedahay mhm. eh, waxaa reer dhistay eh, nin iyo xaaskiisa waxaana markaa ay ugu dambeyn eh, xaaskiisa uu u sheegay eh, mm-hmm. ninkii asaga ahaa mm-hmm. in uu muddo ay ugu dambeysay qur-aanka ah. wuxuu dhaha marka waana xifdin la ahay ah. muddaana ay ugu dambeysay muddo dheerna way ugu qaadatay in haddana dib u xifdiyo mm-hmm. markaas kaartay u adeegsatay waxay dhahday haddii aad muddo kooban ku xifdiso xaas mm-hmm. xaaskana kuu guurinaa ah, waxay dhahday xaajigeeda waxay ku leedahay haddii a qur-aanka si dhow muddo dhow ku xifdiso xaas mm-hmm. xaaskana eh, kuu guurinaya mm-hmm. muddo lix bilood gudaheeda ku xifdiye eh, wuxuu sugaya marka in ay eh, u guuriso xaas kale laakiin dhaartii ay dhaaratay maalintaas saddexdii maalin ay waajib ku haysoontay <laughs> waxa uu dadejinayo lix bilo qur-aanka ugu dhameeyey ah, halagu guuriye waa la ogaadwaa <laughs> bal intee ka mar karta maxaa sameysaa <laughs> eh, gabar aad u caqli badan eed ah. marka waxay ka mid taha sheekooyinka xaaskala kugu guurina waxa ay ugu jecel yihiin inay maqlaan aragga ah, aad iyo aad marka sheekooyinka aad u qasabka badan eh, ay deeqa eh, ay ka mid tahay sheekadaasi aad iyo aad dhegeystaas ay soo diraan saaxiibada marka eh, sidoo kale weli sheekooyin kale oo aad uqsaaada galabta u badan yihiin mm, mm. weliba xaggaagaaye weliba dhankii haddaan kusii socdo mm-hmm. eh, waxaa leeyahay mid kamid ah mm-hmm. eh, goobaha timaha lagu jaro mm-hmm. yaa waxaa uu tegay qof rabay in tinta loo jaro qofaa marka soo qor waxa uu leeyahay waxa uu weydiiyey qofkii ku sugnaa markaas goobta tinta lagu jarayay imise ayaa lagu jaraa ah, timaha waxaa ugu jawaaba marka labaatan kun oo shilin soomaali ah, ah qofka tegaya marka waa nin mhm. bidaar leh ha marka qeybnaa maqan tintiyaa loo jaray lacagtii markii laga sugayay inuu bixiyo ayuu wuxuu soo taago toban kun oo shilin soomaaliya waxaa marka dhex martay sheeko labada nin timajariya wuxuu yiri soo dhamaystir lacagta labaatan kun oo shilin laga rabay mhm. toban kale soo dhamaystir mhm. ninkii bidaarta lahaa marka waxa uu leeyahay saaxiibtinta kale bar ayaad ii jartay inta kalena awl i xirnad <laughs> oh. marka waa doodeen <laughs> eh, iyo sharci waayo keen mhm. marka waxuu dhaha inta kale awale i xirneed ah. eh, lacagna waxaa iga qaadaqaada o dhah marka eh, dad meesha jooga kusoo baxay waa la laisku gardhigtay mhm. waa laga helay ninkii timajaraha garta waxaa la ninkan qeybtaan dhanaa maqan <laughs> iska dhaaf iska dhaaf baa la dhaha sidii marka markii xigtay maalintii dambe haddana mhm. nin walba maalin oo leeyahay ninkii bidaarta lahaa waxa uu yimaaday isla goobtii timajaraha mm-hmm. isagoo raba in wejiga loo dhaqo marka eh, wuxuu weydiiyey eh, waa imisoo dha hadana eh, inta kun oo shan soomaaliya mm-hmm. markiiba waa loo dhaqo wejiga mm-hmm. waxaana isagii timajarihii dhexmaray haddana sheeko kale oo isla tii la xiriirta timajariha wuxuu yidhi ninba maalintiisa ayay maraysaa saaxiib maanta waxaan rabaa laba jibaar lacagta wejiga lagugu dhaqay eh, ninka bidaartala wuxuu dhahay see camal aniga eh, maxaa ii dheceysaa intaasa ku heshiinay tobanka kun waana dhiibaa dadka tobanka timajarihii wuxuu dhaha marka wejiga caadiga ah mm. waxa uu eh, u egyahay dhahay wejiga caadiga marka laga tago oo ku dhaqay Mm-hmm. salxeedaada ama bidaartaada aweji kale u dhah haddana labo dhakitan waay <laughs> tobankaas iyo tobankan kale ah. intii shalay macnaa laga jaray oo ka jara maanta tobankaas iyo tobanka kale isoo uh-huh. dar maadaama waxuu dhahay laba waji aa dhaqay waa sheeko aada u haddana dadkii u gardhigteen mar laad dadkii ma jooga laba waxaa laanimay saana waxay yihiin haddana ha loo gardhigteen mhm. ninkii dartala waa laga gariyay waxaa la shalay adaa garlaa maanta waa laga garleeyahay ee iska bixi lacagta eh, eh, labaatanka kun ah waa sheeko aada u badan mhm. saaxiibkaasi nala soo wadaagay aada buu u mahadsan yahay bidaartay ugala soo dhacday mhm. hadda ka hor baa waxaa la yiri oday aada u da-weyn oo adiga sagaashan miya sideetan meelahaas jiro baa waxaa uu guursaday gabar yar gabadhii adiga mudduu qabay kadib iyadoon eh, ku qanacsanayn ninkaa oo aadka uga da-da weyn gabadhaa mayna jecleen ayada jecel kuma guursan mhm. bis markii dambe maalin bay marka waxay weydiisay eh, weligaa ma iqayaantay <laughs> inta sano aan nooleen aan wada nooleen aniga adiga mm. ma iqayaantay markaasu wuxuu yiri haa inta aniga tinteyda ee la eg in la eg baan ku qayaamay u dheh mhm gabadhii mm. ooyin naxtin calaacal iyadoo murugsan oo isku buuqsan baa markii dambe waxay xasuusatay ninkeedu inaan wax tinaba lahayn oh, oh, oh, <laughs> waa qosushe gabadhii isla hadda murugsaneed isla hadda qosol ayay jabsatay mm. marka sheekooyinka noocaasoo kalea ninkii haddaa ku socdo qof kale waxaa usoo qoray sheeko aada qosol badan mm-hmm. waxau leeyahay mid caajislow ah ayaa waxaa uu tukanayay salaad taraawiixda inta badan ogtahay dadka waxaa waaye eh, ah. xoogaa mararka qaar culeysaa iska darayaan waxaa kusii eh, qoslaa mataqaana ah. sheekooyinkan caajiska waxaa aqaanaa dad badan oo aada caajisloyaal waa waa ah, taqaanaan igu <laughs> soo dhacay <laughs> marka eh, markaas imaamkiia aayad dheer oo qur-aan soo qabsaday salaad salaad taraawiix waa miya markuu soo qabsaday soo waday ninkaan uu daaray logayaa daara asagase u taagnaa ah. imaamkii markaa salaadii tujinayay ah. aayaddii mid kamid a ah aayadihii qur-aanka ayuu gafay uu soo qaban waaya marka markaasaa ninkii oo taagnaa oo maxaa la yiraahdaa caajiska reera caajiska ahaa mhm. gadaal mhm. oo kasoo qeliya wuxuu dhaha ilma adeerayaal yaa loo sheegin mhm. lagahana jajaabe <laughs> aayadda yaa loo sixin weyde yaa loo sheegin oo dha marka yaa loo sheegin marka mid kamid a saaxiibada ayaa marka sheekada soo qoray qaybihii dambe marka barnaamijkan aan kusii shaqeynaa waaba gabagabadiiso maaha waktiga gunaanidkaan taaganaha bal dhankaaga kananka sugaaneed iyo oo gabagabada ah waayahay gabagabadii barnaamijkan waan isla soo gaarno hadda waa anaga gabagabada taagan ee saaxiibo badanaa sheekooyin noo soo diray intii aan ka gaarnay waanu u akrinay mm-hmm. intaynu ka gaari weynana waxaan leenahay eh, eh, waa mahadsantihiinaa oo kolley marar kalaa ka badan oo idin akrin doono aada iyo aad eh, sidoo kale waxaa barnaamijka mm-hmm. qeybka ahaa mm-hmm. kaalmo sugaaneed oo aada u macaan aada iyo aad sidoo kale sheekadiina kama marneen qaybteeda saddex labaatanaad deeqa iyo shacaga barnaamijka la socodsiinayay gabagabadii aan taaganahay waxaa markaa eh, kusoo gabagabeynaa deeqa ay dhankayga haddaan soo qabto kaalinka suganada gabagabada ah eh, heesay ku wada luuqeynayaan daa-uud calimo iyo sidoo kale maandeeq mm. ah. aad iyo aad maadaama gunaanadkii barnaamijka aynu taaganahay soo maahan mm. waayahay saaxiibada heestaas ayaan uga tegi doonaa abad kumadii dunteena xikmadaad ku noo naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso aynu joogne

aadraada naftaa ku diyaare dadka taan ka doortay caawaan dibibgeleya ku doonayaayo anigana daraada indhihiidale u diyaare dadka daanka doortay cawaan cawaan cawaan daladayna cawaan cawaan anigu xalwa indhihiidaale naftaa ku diyaare dadka taanka doortaay caawaan didibgelayna gudoonayaayo anigana daraada indhihiidaale daraada indhihiidaani naftaa ku diyaare dadka aan ka doortay cawaan cawaan cawaan dalabgelayna cawaan cawaan cawaan dalabgelayna cawaan cawaan cawaan dalabgelayna hadman cawaan